alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed mu'alifiintu waxay yidhaahdeen raximana allah waiyaahum wahaaniya bixasabi waqtihi اlmuxadadi lahu ilaa mudayiqin wamuwasac waajibka waa la qaybiyaa wakhtigiisa loo xadiday marka loo eegaayo waxaa loo qaybiyaa mid eh, mudayqa mid la cidhiidhiyey yani wakhtigiisaa la cidhiidhiyaa loo jeedaa wa muwasacin iyo mid la ballaadhiyey oo wakhtigiisa la ballaadhiyey liannahu in kaana alwaqtu lmuxadadu lificlihi biqadrihi sababtuna waxay ahaatay haduu ahaado wakhtiga loo xadiday oo loo dhigay lificlihi samaynta waajibkaa la samaynayo biqadrihi yacnii qadarka lagu samaynayo keliya hadday ahaatay faqad fa mudayaqun mid la cidhiidhiyey weeyi yacni wakhtiga loo xadiday haddii ficilkiisa keliya uu ku xadidan yahay oo la qadar yahay oo aanu ka badnayn oo wax kale oo la nooca waajibkaas aan lala samayn karin wakhtiga gudihiisa mudayiq baa la yidhahdaa ka waqti siyaami fii ramadaana waa sida soonka wakhtigiisoo kale weeye fii ramadaana yacnii ramadaan la soomaayo fa ina sawma maxaa yeelay soomku yastaqriqu maa bayna tuluuci alfajri ilaa guruubi shamsi wuxuu maanshaynayaa oo wada gaadhayaa laga soo bilaabo yastaqriqu wuxuu maanshaynayaa ama wada gaadhayaa maa bayna tuluuci alfajri ilaa guruubi shamsi inta u dhaxaysa waagu intuu dilaacayo ilamaa iyo qoraxdu intay ka dhacayso dhan buu wada gaadhayaa wada maanshaynaya falaa yumkinu siyaamu naflin macahu ma suuragal aha ee soon sunno ah in lala soomo wakhti ramadaan soon sunno ah lama samayn karo soonkii faralka ahaa ee ramadaan baa wakhtigoo dhan wada maanshaynayo fursad kale soon uma bannaana xilligaa inta lagu jiro marka waa mudayaq wakadalika aakhiru اlwaqti sidaasoo kaluu ahaaday wakhtiga dabayaaqadiisa ama aakhirkiisa idaa lam yabqa markaanu hadhin ilaa maa tu'addaa fiihi alfariidatu faralka qadarka la gudanayo mooyaane wax kalaba haddaanay salaaddii ka hadhinna iyaduna wuxuu noqday mudayiq buu wakhtigii noqday ka qubayli طuluuci الshamsi biاnnisbati ila الsubxi waa sida qoraxda soo bixitaankeeda in yar ka hor biاnnisbati ama biاnnusbati labadaba waa la yidhaahdaa in nuunka la godo ama la hoos dhigee ila الsubxi eegista markaa subaxa loo eegayo oo nisbada subaxa marka loo eegayo wakhtigaas wuxuu noqonayaa aanu hadhin oo qorraxda soo bixitaankeedii aanu ka hadhin qadar yar oo salaaddaa subax lala yimaado mooye wax kale markayna ka hadhin waxaa la odhanayaa wakhtigii wuxuu noqday mudayaq buu dib ka noqday asal ahaan muwasac ha ahaado oo mid wakhtigu ka waasacsan yahay ficilka la samaynaya ha ahaadee laakiin dib buu ka noqday mudayaq aw qubayli quruubiha ama dhicitaanka qoraxdu ay dhacayso in yar ka hor oo kale weeye biاnnisbati ama biاnnusbati ila alcasri salaadda casar nisbadeeda marka loo eegaayo oo wakhtiga yani salaada casar ee loo nisbaynaayo oo wakhtigii casarka in yari marka qoraxda dhicitaankeeda ka hadhay qadarkaasina ay tahay qadar salaad casar lagu tukado oo aanu ka badnayn wakhtigii mudayaq buu noqday qaybtaa hore waa alifkii weeyi ba wain kaana yasacuhu wayasacu gayrahu min jinsihi macahu famuwasacun wain kaana hadduu ahaaday ay huwa waktigu yasacuhu mid ficilkan qaadaya wayasacu hayrahu wax kalena la qaadaya oo min jinsihi macahu la jinsiya isaga la jirkiisa la qaadayo labadaba la wada samayn karo fa muwasacun mid markaa la waasiciyo oo la ballaadhiyey wy ka awqaati salawaati waa sida salaadaha wakhtiyadoodoo kale weey salaadahaasoo alkhamsi shan ah shanta markaa salaadood ee faralka ah fa inna wakta kulli salaatin maxaa yeelay salaad kasta wakhtigeedu yasacuhaa yada waa qaadayaa wayasacu hayrahaa macahaa wax kalena la jirkeed waa la qaadaya oo min anawaafili sunnayaala waxay mashaayikhdu tilmaamayaan raximahum ullah waajibka in la qaybiyo marka loo eegaayo waqtigiisa loo eegaayo loo xadiday laba qaybood baa loo qaybiyaa mudayiq iyo muwasac baa loo qaybiya marka mudayiq iyo muwasac waxaa la kala yidhaahdaa haddii waajibka wakhtiga loo xadiday ee la yidhi wakhtigaa sameeya isaga keliyunbaa lagu samayn karaa cibaado kale oo la jinsiya ama bicibaara asax cibaado kaloo la nooca lalama samayn karo la jirkeeda jinsiga waxay uga jeedaan mashaayikhdu macnihii luqawiga ahaa bay uga jeedaan ee kama wadaan jinsiga macnihii mantiqiga ee manaatiqadu ay u yaqaaneen ugama jeedaan ila macno luqawiya iyo macno istilaaxiyo manaatiqadu u istilaaxeen ayaa kala jira saas aawadeed nooca iyo jinsiga de way kala farqinayaan qolyaha waxa weeye markaa manaatiqadu marka almuhim macnihii luqawiga ah bay uga jeedaan haddii wakhtiga loo xadiday waajibkaas ama ficilkaasi uu yahay isagoo keliya mid qaadaya oo cibaado kaloo la nooca aanu la qaadayn waa sida salaad iyo salaad waa sida soom iyo soom bisarfi nadar tani marka waxa wey ma waajibba mise waa sunne yadaan la eegin cibaadada la noocaynu sheegaynaa yani waxa weeye ma isku waajib bay yihiinoo mid waliba waa waajib miya mise midna waa waajib midna waa sunne yadaan taa la milicsan oo laga eego soon iyo soon ma tahay marka labadii soon ee faralka ahaa waa soo geliyaan labadii soom ee midna faralka ahaa midna waxa weeye sunnada ahaana waa soo geliyaan marka wakhtiga loo xadiday soontoo kale soonta faralka ee ramadaan wakhtiga loo xadiday soon kale lalama samayn karo oo hadday ramadaan soo gashooo bilato ramadaan taa joogta ramadaan aan ahayn ya ramadaan taa joogta soon aan ahayn lama samayn karo faral iyo sunno kuu doonaha noqdo soon sunnaha ah ha noqdo ama soon farala ah ha noqdo oo yani markaa nadar ah ama kafaara ah ama qadaa ramadaan hore la qallaynaya ah wakhtigii oo dhan waxa maansheeyey oo wada gaadhay soontaa joogta soon kale oo lala iman karaa hadday ramadaan bilato ma jirto saas aawadeed hadduu yidhaahdo ruuxu waxaan soomayaa yacni soon nadara ama soon kafaara ah ama soon horeoo laygu leeyahaan qallaynayaa ramadaan gudaheeda waxay noqonaysaa qadaagaasina ma asaxayo yani soontanna wuxuu ka dhiganya inaanu soomin yani soontaa joogta keliya ayuunbaa la samayn karaa soon kale lalama iman karo wakhtigii waa mudayaq cibaado kale waa la samayn karaa oo aan soon ahayn oo waa la tukanaya oo haddii la doono zakaa la bixinaya waajibaad kale waa lala iman karaa laakiin soonnimadii mid kala mida oo soon ah faral iyo sunna tay doontaba ha noqotee ramadaan hadday bilato lalama iman karo soon kale aan ramadaan ahayn waa mudayaq waajibkii muwasaca ahaayoo wakhtigiisu ka faahfaahsanaa oo cibaado la nooca lala samayn karaayey hadduu wakhtigiisu cidhiidhi noqdo wakhtiga badankiisu baxo oo qadar ficilkaa waajibka a ah lagu sameeyo mooye wax kale aynay hadhin waxaa la odhanayaa asal ahaan muwasac ha ahaado laakiin dib buu mudayaq ka noqday tusaalihiisu waxay tahay salaadda wakhtigeedu waa muwasac saynu arki doonno salaada asal ahaan salaad kasta oo salaadaha waajibka ah ka mid mida wakhtigeedu muwasac weeyi salaad kalaa lala samayn karaa faral iyo sunno tay doonta ha noqotee oo salaad lagu nadray ama salaad qada'a ah, wakhtigii salaada kale waa lala iman karaa salaad ana waa lala iman karaa marka waa muwasaca asal ahaan laakiin haddii wakhtiga badankiisa baxo oo qadar salaaddaa lagu tukado keliya ayuunbaaba wakhtigii ka hadhay qoraxdii baa soo baxaysa laba ragcadood in lagu tukadaa ka hadhay salaadii subaxana ruuxu ma tukan waxaa loo odhanayaa wakhtiga hadda mudayaq buu noqday mid la cidhiidhiyey oo ficilka waajibkaa la samaynayo ku xadidan oo aan ziyaado ka lahayn oo shay la nooca aan lala samayn karin sidaasuu dib ka noqday waa mudayiq sunno inaad ku mashquushaa kuuma bannaana ila qoraxdii baa soo baxayse waajibkii baa u xaq leh mudayiq weeyi markaa shaygii muwasaca ahaana waa dhici kartaa inuu sidaa mudayiq noqdo nooca labaad waxaa la yidhaahdaa muwasac baa la yidhaahdaa muwasacu waa maxay waajibka iyo wax la nooca oo cibaado ah baa wakhtiga gudihiisa lagu wada samayn karaa waa sida salaadaha faralka ah salaad kastaba wakhtigeeda asal ahaan loo dhigay salaado kale waa lala tukan karaa oo waata sunnayaasha lala tukado yani sunno qabliye ah ama sunne bacdiye ah salaadaha badankooda waana dhici kartaa salaado kale in marka la tukan karo oo ama nadar ah ama qadaa ah wakhtiga gudihiisa in lagula yimaadaa waa dhici kartaa idan maadaama waajibka iyo wax kaloo la nooca oo cibaado ah ama waajib ha ahaato ama sunno ha ahaato waxaa la nooca ahi la samayn karo labadaba waxay noqon kartaa wakhtiga gudihiisana lala iman karo wuxuu noqonayaa muwasac buu noqonayaa wakhtigii baa loo waasiciyo yasacuhu wayasacu hayrahu min jinsihi macahu waxaa kaloo ka mida muwasaca tusaale ahaan xajka ayaa ka mida xajku waa waajib ciddii kari kartu ku waajibaa bishuruudihi laakiin waa cibaado qofka cumrigiisa saaran waa min albuluuq laga soo bilaabo markuu qaan gaadho ayaa wujuubkaasi fuulayaa haddii shuruudaha kale dhammaystiran yihiin ilama iyo intuu ka dhimanayo hal mar buu ku waajibaa waa cibaado cumrigii hal mar waajibta asal ahaan asal ahaan markaynu leenahay waxaynu ka saaraynaa hadduu ku nadray oo isagu isku waajibiyey oo hadduu toban goor ku nadray oo uu yidhi toban xaj baa ilaahay aan ugu nadray tobankuba waajib bay ku noqdeen isagaa isku waajibiyey nadar ahaanta ayuu ugu yimi asal ahaan hal mar baa waajib ahayd alxaju maratun alxaju maratun famaa zaada fatatawucun sida xadiisba ku soo aroortay xajku waa hal mar keliya wixii dheeraad ka ihi markaas waa taawuc ama waa sunne marka muwasac wuxuu ku yahay cimrigoo dhan buu ku yahay xajku waayo intaa qofku cimrigiisa uu nool yahay xajaj kale waa la iman karaa waa wakhtigii markaa cibaadada waajibada ahayd ee xajka ah ee ay lahayd haddaba wakhtigeedaas xajaj kale waa la samayn karaa oo ama nadar ah ama sunno ah ama xajun can ilkhayri ah waa lala iman karaa cimriga gudihiisa laakiin ruuxu waa inuu qadimaa waajibkii isaga saaraa waa inuu hormariyaa hadduu xajaj kale la imanayo xuja can nafsika uma xuja can shubruma waajib iyo sunnana waa inuu waajib hormariyaa waajib waa inuu hormariyaa waatay culammadu yidhaahdeen man shaqalahu alfardu can اnnafli fahuwa macduur waman shaqalahu الnaflu can اlfardi famaqruur ruuxuu ka mashquuliyo faralku sunnaha ka mashquuliyaa waa macduur ruuxu markaa sunnuhu faralka ka mashquuliyo sunnaha ku mashquulo faralkii ka taga oo dayaca sunnana ku mashquulayna isaguna waa maqruur waa mid la kediyey waxaa loo jeedaa shayطaan baa kediyaa loo jeedaa alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ka soo naqliyaa culammadu inay sidaa yidhaahdeen marka almuhim xajku asal ahaan sidaasaa wakhtigiisu muwasac u yahay haddaba muwasaci waa dhici kartaa inuu mudayaq noqdo oo haddii haalibu danni malaha haalibka ah qofku hadduu ku helo sanna dambe inaanu gaadhaynin oo is yidhaahdo danniga haalibka ah sannadan haddaad xajin weydo sannada kale ee ka dambaysa ma xajinaysidoo yani geeridii baa kuu imanaysa inta ka horaysa danni haalibu sidaa ku helay culammadu waxay yidhaahdeen markaa wuxuu noqday mudayaq buu noqday oo inuu sannadaa xajiyaa mar haddii danni haaliba inaanu sannada kale ka dambaysa gaadhaynin uu danni haaliba ku helay sannadaa uu joogo inuu xajiyaa waxay ku noqonaysaa yacni mutacayin bay ku noqonaysaa mudayaq buu markaa noqday waxay ka waramaan baabkan muwasaca marka laga hadlaayo xajka mas'alada ku saabsan ma fawr fawrba mise taraakhi taraakhiba mas'alo noocaasaa marka iyaduna jirtaa oo waajibaadkii ku tacalluqda marka ma wuxuu waajibayaa marka cibaadadii ay tahay ama waajibku uu yahay muwasac ma qadarka ugu horaysa in laga sameeyaa waajibah mise qadarka ugu dambeeya in laga sameeyaa waajibah haddiise wakhti ka horeeyo la sameeyo wuu ka dhacaya mise waxa la odhanayaa laba mid baa waajibah oo waxay noqonaysaa waajibkii mukhayarka ahaayoo kale oo qadarka ugu horeysa in waajibkaa lagala yimaadaa waajiba qadarada ka dambeeya hadduu markaysagaa la yimaadana qofkii wujuubkii waa ka dhacaya mise waa cagsigoo qadarka ugu dambeeyaa waajiba laakiin qadarka ugu horeeya hadduu la yimaadana waa ka dhacaya mise cibaarada saddexaad waxay noqonaysaa qadarka ugu horeeyaa waajiba ama kii adaalla ku tacalluqo oo qadarada hore ka mida mid waliba wujuub weeyi aqwaal baa mas'alada ku sugan qawlkaa ugu dambeeyaana ugu fiican labada qowlee kale qowl wuxuu odhanayaa qadarka ugu horeeya in lala yimaado ayaa waajib ah laakiin qadarada ka dambeeya haddii lala yimaado wujuubkii waa ka dhacaya nowcan ma ishkaal baa ku jira ishkaalkaasi wuxuu yahay salaada wakhtiga ugu horraysa in laga tukadaa hadday waajib tahay hadduu hor ka tukan waayo muxuu u dembaabi waaye ama waxaad tidhaahdaan hor in laga tukadaa waajib ma aha ya oo ruuxii ismiga ka baaji hadduu hor ka tukan waayo dib ka tukado ama hor in laga tukadaa waajiba dheh hadduu laakiin waajibkaa ka tago waa dembaabaya qowlka kale isaguna odhanaya qadarka ugu dambeeya in la sameeyaa waajibah in laga hormaryaano waa sunne marna bannaanaansho inay ka cabiraan waa dhacdaa laakiin sunnahay u sii badan yihiin laakiin waa naflun yasqudu bihi lwujuubu ama yasqudu bihi lwaajibu waa sunno waajib ku dhacaayo qadarka ugu dambeeya inuu tukadaa waa waajib hadduu si hor mariyo sunnuu la yimi laakiin sunnahaasi waa sunno waajib ku dhacaayo yada lafteedu waa mushkil oo siday u dhici kartaa sunne inuu faral rido sunne inuu faral rido siday u dhici kartaa culammada yidhi wujuubku wuxuu ku tacalluqayaa qadarka wakhtiga ugu dambeeyuu ku tacalluqayaa ama jus kastoo adaa ku tacalluqo wakhtiga ka mida labadaa mid baa markaysagaa wujuub ku tacalluqaya oo haddii wakhtiga dhexdiisa bartankiisa ama awalkiisa adaagii ruuxu uu galo xaalka noocaasa waxay noqotay waa waajibe oo adaagii baa juskan ku tacalluqay hadduu wakhtiga awalkiisa ama dhexdiisa la iman waayo qadar kan yari hadhana dee wuxuu mutacayin noqday intan dambe waajib tahay marka ka ugu ishkaalka yari waa qowlkaas yani jus kastoo wakhtiga ka mida oo adaa ku tacalluqay wuxuu noqonayaa wujuub inuu la yimiye faral aanu aanu la iman wuxuu noqonayaa inuu waajib la yimiye aanu sunno la iman hadduuse wakhtiyeeda hore la iman waayo oo juska dambe la gaadho oo wakhti markaa ficilkuun la sameeyaa keliya ay hadhay dee markaa mudayaq buu noqdo mutacayin weeye tani inuu waajib yahay laa ishkaal haddaba masalada mushkilkii waxa weeye waa xajka xajkii cimrigoo dhan baa ruuxii hal mar inuu xajiyaa hadduu kari karaayo ay waajib ku tahay taasi maadaamay waajib ku tahay ma fawran inuu ula yimaado wakhtiga ugu horraysa la yimaadaaba mise waxa weeye taraakhi buu samayn karaayoo dib buu dhigi karaa cimrigii hal mar ha ku waajaba wey madaahibtu taa waa isku khilaafsan yihin waxaynu ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala baabka amarkaynu ugu tegi doonaa oo amarka marka shay la amro ma waxa amarkaasi ku dhacaya in hor laga sameeyo oo deg deg loo sameeyo mise wuxuu ku dhacayaa taraakhi baa lagu samayn karaayoo dib baa loo dhigi karaa haddii lagu yahay waxaa samee waa waajibe ma inaad markiiba ku kacdaabaa mise dib waad u akhiri kartaayoo dib waad dhigi kartaa iyadoo qariino ku caddaynaysa inaad dib u dhigtaa aynay jirin iyo mid kuu diidaysa toonna baabulamri baynu in sha allahu tacaala ku arki doonnaa madaahibta qaarkood waxay qabaan xajkii inuu yahay cala taraakhi shaaficiyada ka mida oo ruuxu dib waa u dhigi karaa xajka marka ugu horeysa ee shuruudihii xajka shuruudulwujuubka ay dhammaystirmeen inuu hor xajkii ka sameeya waajib kuma aha bay yidhaahdeen haddii haalibu danni aanu ku helin inaanu sallado dembe gaadhaynin ee uu yahay mid caafimaad qabo oo yacni rajaynaya sannadada dambe inuu noolaanayo oo uu isleeyahay sannadada dambe aad xajidin dib ma u dhigi karaa mise dib uma dhigi karaa shaaficiyadu waxay yidhahdeen maya taraakhi waa samayn karaayo dib waa u dhigi karaa haddaba ruux baa siduu dib ugu dhigaayey oo sanad walba u akhiraayey isagoo xajkii awoodi karaaya baa geeridii ka soo gaadhay mawtulqaflaa u yimi oo si deg deg u dhintay ruuxaasi ma isagoo caasiya buu dhintay oo waajibkaa xajkee uu ka tegey caasi ku ah mise isagaan caasi ahaynoo cisyaan aan ku sugnayn ayuu dhintay xajkaa uu akhiray dabeedna wuu cimrigii la iman waayey mas'alada noocaasa way ku idiraabeen mashaayikhda qaarkood aqwaal iskhilaafsan bayna ka yidhahdeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maya ruuxaasi wuxuu dhimanayaa isagoo caasi ah waxaa la yidhi haddaad tidhaahdeen xajkii wujuubkiisii waa cala ataraahi mar labaadkana aad tidhaahdeen ruuxu haddaanu danni khaaliba ku helin sannadan wixii ka dambaysa inuu dhimanayo aanu danni haaliba ku helin inuu ilaaba ilaa sannadaa xajiyaa mutacayin wujuubkii uma aha ee waa akhiri karaa uuna akhiray oo wax u bannaan uu la yimi oo dib u dhigay dabeedna geeridii ku timi muxuu caasi ku noqday taraakhi baannu u bannaynay oo taraakhigaa aydan haaye u yeelin ee aad tidhaahdeen mar kasta dib waa u dhigi karaa ilaa mudayaq uu noqdo oo danni haaliba inuu degdeg u dhimanayo uu ku helo taraakhigii baanu u bannaynaynaa hadduu dhinto kedise ku dhintana oo sanado uu xajin kari lahaa uu xajin waayey isagoo aasimuu dhintay markuu noolaana aasim baad ahayd odhan mayno ilaa uu ka dhinto war mageeriduu caasi ku noqda waa mushkile waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen taraakhiga markaannu leenahay dib buu u dhigi karaa waa mashruuط bisalaamaة اlcaaqiba waxaa loo shariyaa salaamaة اlcaaqiba loo shardiyaa hadduu dhintay isagaan xajin salaamatulcaaqibiyadii baa la waaye bacdu shaaficiyada ka mida ah sidaa leh taraakhiguna marka hore waa u bannaan yahay sanadda uu xajin kari lahaa hadduu xajin waayeyna ya isagoo caasiya buu dhintay oo uu sidaa ku dhinto oo uu sidaa ku dhinto isagoo caasi u dhintay markii ishkaalkaa la weydiiye oo la yidhi war ama bannaynta u diida oo waxaad tidaan kuuma bannaanay ee ta'khiirkaad caasi ku noqotay ama wax kuu bannaan baad la timi ha yeeshee hadday gedisa hadday ha yeeshee hadday geeriyi kuu timaaddo oo kedise kuugu timaado adoo caasiyaad dhimanays labada kala daaye waxay yidhaahdeen taraakhigaanu u banaynay shardi buu lahaa shardigaasi waa maxay waa salaamat alcaaqiba waa caaqibadu inay markaa nabad qabto oo ay markaa saalimo tahay mar hadduu dhintay isagaan xajin salaamatulcaaqibaa la waayey sidaasuu caasi ku noqday waxaa lagaga jawaabay war salaamatulcaaqibadaa sheegaysaan waa arrin hayb ah axkaamta adduunyana daahir bay ku xidhantay ruuxanna haybka ma oga sidee wax hayba oo aanu garanaynin ya oo geeriduun markay kedise ku timaaddo uun la ogaanayo inay sidaa ahayd sidee ruuxii loogu tacsiiminaya takliifna loogu xidhaya waa mas'alo mushkil ah waxay keensatay inay isku khilaafaan culammadii shaaficiyadu oo ay bacdigood khilaafaan oo yidhaahdaan war maye haddaan ninkaa arrinku mudayaq ku noqonin ya yani isagu markaa waxawa caasi ma noqonayo bacdii baa halkaa ka saaray in badani waxay yidhaahdeen maye caasi buu noqonaya waayo haddaad tidhaahdo caasi ma noqonin oo isagoo caasiya baanu la iman waajibka wixii lagu yaqaanaa meesha ka baxaya sow maaha wayastaxiqu taarikuhu alciqaaba ninkani cimrigiisii xaj ku waajibay oo uu xajin kari lahaa yacni sida daahirka ah ee salaamatu alaalaat iyo yani xisi ahaan loo arkayo ya yani ayuu xajin waayey tafriid buu la yimi ruuxa waajib ka tagaana ciqaab buu mutaysta cimriga inay waajib ku ahayd inuu la yimaado dee wuu ka tegey wakhtigii wuxuu baxay isagoo xajin marka haddii la yidhaahdo wuxuu dhintay isagaan aasim ahayn macnaheedu waxay tahay waajib kuma ahayn ila wyastaxiqu taariku lciqaaba wa inay noqotaa ilaaba ilaahy muxuu sunnuhii kaga duwanya inuu sunno ka tegey haddaanu nidhaahno yani dib uma dhigi karana taraakhigii baa meesha ka baxaya oo nebigu sal اllahu alayh wasalam sanad buu xajkii dib u dhigay marka hadday waajib ahaan lahayd xajka in hor laga sameeyaa dee sanadii la faral yeelayba ee sanadii sagaalaad ba nebigu uu xajin lahaa sala allahu aleyh wasalam mar hadduu sanadii sagaalaad xajin waayey oo tii tobnaad dib ugu dhigay taraakhigu inuu ku bannaan yahay ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal waa mas'alo mushkil ah oo dee waxa weeye markaa ishkaal leh laakiin qowlka odhanaya xajku waa cala alfawr qolyaha qaba marka ra'yigooda lagu tago ishkaalaadkan iman maayaan waayo fawrkii inuu ka tegey buu ruuxu ku dembaabayaa bay waynu u tegi doonaa insha allahu tacaala baabulamri ayaynu ugu tegi doonnaa waxaa la yidhi maxay kaga duwan tahay waydinkan ruuxii dembaajinaya e ee dembiga markaale isagoo caasiyuu dhintay hadduu aanu xajine oo uu sannada uu xajin kari lahaa marka isaga ay jirto uu xajin waayey ama hal sano uu xajin kari lahaa ya oo uu xajin waayey oo dib ugu dhigay yacni haddii ay jirto oo uu sidaana ku dhinto isagoo caasi uu dhimanayaa waa idinka yidhie maxay salaaddii kaga duwantah salaada haddii wakhtigeedu soo galo oo wakhtiga dhexdiisii ruuxii uu dhinto isagaan tukanin miyaad dembaajinaysaan oo odhanaysaan waxaa weeye ruuxii waa dembaabay maya waxay yidhahaan farqaa labada u dhexeeya oo xajka iyo salaaddii way kala duwan yihiin oo maxay ku kala duwan yihiin salaaddii haddaan wakhtigeedii marka hore aanu bixin xilli mucayanay lahayd sida salaaddii casaroo kale intaan qoraxdu dhicin ka horoo dhan ayaa wakhtigii casar ahaa haddii casarkii gaabnaa oo wakhtii salaaddii laga tukadaa ay baaqi tahay ruuxii uu dhinto una islahaa ad yacni wakhtigii salaadu kuma bixin dhimashada ruuxu dhintay e ee wakhtigu waa baaqiye de geeridii unbaa ka soo gaadhay laakiin xajku wakhtigiisu wuxuu ahaa cumriga ayuu ahaa hadduu dhinto ruuxu wakhtigii xajku waa baxay wakhti xaj ma joogo laakiin salaadda wakhtigeedii waa baaqi naftii unbaa ruuxa laga qabtay hadduu noolaan lahaa waa tukan lahaa xilligiina waa joogaayo yani weli ma bixin laakiin xajkii dhimashada uu ruuxu dhinto ayaa wakhtigii ku baxay oo cumrigu ahaa cumrigiina waa tegey farqiga noocaasoo kaleay dooneen inay sheegaan calaa kulli xaal waa mas'ale mushkila marka muwasaca iyo mudayaqa saasaa la kala yidhaahdaa wa bixasabi اlficli mar saddexaad waa la qaybiyaa waajibka oo waxaa loo qaybiyaa bixasabi alficili ficilka laftiisa eegista loo eegaayo qadarkiisa ilaa mucayanin wa mubhamin mid mucayana oo la cayimo isaga gaar loo sheegay iyo mid mubham oo ashyaa lagu dhex qariyey ayuu markaa u qaybsama waxaa kaloo laga cabiraa ilaa mucayanin wa mukhayarin mid mucayan ah oo isaga la yidhi shaygaa mucayanka alla kaalay waxaa samee sida aqiimu salaa waa mucayan wax kale kaa deeqi maayaan oo meeshii salaada kaa gudi maayaan wa mubhamin iyo mid markaa mubhama ama mukhayara liannahu in kaana alficlu matluuban bicaynihi hadduu ficilku u ahaaday mid isaga laf ahaantiisa la dalbayo isaga la leeyahay samee laa yaquumu hayruhu maqaamahu shay kale aanu meeshiisa istaagaynin kaasalaati waasawmi walxaji wa naxwiha waa sida markaa kasalaati waa sida salaadiiy wasawmi sawmkiiyo walxaji xajka wa iyo ashyaadaa waxa la midkaa ah weeyaane fa mucayanun mucayan baa la yidhaahdaayoo isaga laftiisaa la cayimayo bimacnaa gaar loo sheegay shay kalena kaa kaafin maayo meeshiisina istaagi maayo ba wain kaana alficlu mubhaman fii ashyaaa hadduu ficilku uu yahay mid lagu dhex qariyey fii ashyaaa ashyaa lagu dhex qariyey ashyaadaasoo maxsuuratin la koobay oo xadidan oo yani markaa la xasriyey yujziu waaxidu minha ashyaadaasoo uu ka kaafinayo ruuxa oo ka gudaayo yani mid ka mida ayaa ka gudaaya oo ka kaafinaya ruuxi ka khisaali lkafaarati sida kafaarada khasladaheeda weey ashyaada kafaaradae lala yimaadee min citqin yani markaa xorayn ah ictaaq in laga cabiraa ka fiicnayd waayo ciqigu waa markaa xorowga la xoroobo weeyi laakiin ictaaqa xorayn ah waa laazim yadu hamzadaa lagu tacadisiinaya siinaya cataqa alcabdu mar kale addoonkii waa xoroobay actaqa alcabda addoonkiibuu xoreeyey oo min citqin wuxuu u jeedaa min ictaaqin yani xorayn ah aw icaamin ama quudin ah aw sawmin ama soom ah famubhamun mid markaa mubhama oo ashyaa lagu dhex qariyey weeye idilwaajibu sababtu waxay tahay waajibku waaxidun laa bicaynihi mid weeye midkaasi se mucayan ma aho kaa mucayanka a ah markaas samee lama laha waxaa loo qaybiyaa waajibkii laba nooc baa loo qaybiyaa marka laga eegaayo maطluubka la doonaayo ama ficilka laftiisa marka laga eegaayo waxaa loo qaybiyaa mid mucayana iyo mid mubhama ama mid mucayana iyo mid mukhayara loo qaybiya mucayanku waxa weeye shay gaaraa lagu yidhi waxaa samee sida ramadaan sooma sida waxa weeye xajiya walilaahi calى اnnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waxay noqonaysaa yani waxa waa mucayan waa sida salaaddii oo kale aqiimu الsalaa waxa weye waa mucayan shay kale oo meeshii kaa buuxinaya oo kaa kaafinayaa ma jiro bedelkiisa wax kale lama samayn karo mucayan baa la yidhaahdaa waa siday waajibaadku u badan yihiin haalibka waajibaadku mucayan bay u badan yihiin nooca labaad waxaa la yidhahdaa mukhayar baa la yidhaahdaa mubhamna waa la yidhaahdaa waa mubhamu fii ashyaaa maxsuura ashyaa maxsuuroo kooban ayuu ku dhex qarsoon yahay maxsuuro waxa loo leeyahay haddaanu markaa ahayn maxsuuro ashyaadaasi aynay ahayn waa ashya aan koobnayn la yidhahdo waa lagu dhex qariyey waxa markaa ka iman karta yani waxa weeye takliifu maa laa yutaaq baa ka iman karta ya marka waa inay yihiin ashyaa maxsuura oo kooban imtisaalkii markaasuu iman karaa shaygaa samee ama kaa samee ama kaa samee saddexdaa mid samee saddex baa arrinkii ku kooban yahay laakiin saddexda qofku khiyaar buu leeyahy kuu doonuu samayn karaa mukhayarna waa laga cabbiraa ya mubhamna waa laga cabbiraa waajibka mukhayarkaa waxaa ka mida maala kafaaraة اlyamiin kafaarada kafaaraةulyamiin la yidhaahdo fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tucimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba saddexdaasi waa mukhayar mashaayikhdu waxay ka cabireen sida kitaabka inoo qoran min cidqin aw icaamin aw sawmin misaal fardiya haddaanu ahayn misaal waaqici ah oo jira oo kafaaro saddexdaa layna dooransiiyey ma hayno laakiin misaal fardiya hadday tahay oo layska fardinayo o layska qadarayo hadday saasoo kale dhici lahayd ya sida daraba zaydun camran oo kale loo yidhahdo loo tusaaleeyoo kale oo ay tahay litafhiimi alqaacida qaacidada bas in lagugu fahansiiyo muraadku sidaa yahay yada laa ishkaal wاshأnu laa yuctaradu اlmihaalu id qad kafa alfardu wاlاxtimaalu alfiyada usuulka waa ka odhanaya markaysaga cabdullaahi ibnu xaaji ibraahim waa ka odhanaya ashanqiidi shanigu wuxuu yahay misaal lama bushiyo tusaale lama bushiyo waayo tusaalaha deliil ma aha waxaa loo jeedaa qaacidada in lagu fahmo id qad kafa alfardu wاlاxtimaalu waxaa ku filan qadaraadda la qadaraa misaalkiiyo tusaalaha ku filan ixtimaalkiiyo inay aqbali karto inay sidaa noqoto oo ay tahayna way ku filanta misaal fardiya haddii loo jeedo yani laa yuctarad laakiin haddii loo jeedo waaqic ahaan bay u jirtaa sawaabku wuxuu yahay sawmin halka la yidhi aw kuswatin in la yidhaahdo ya waayo sawmkii wuxuu noqonayaa isagu muratab oo saddexda maalmood kafaaratulyamiinkii inuu soomaa dee waxay u bannaanaanaysaa saddexda hore markuu awoodi kari waayo faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam hadda ma aragta marka soomkii wuxuu isagu noqonayaa muratab buu noqonaya waxaa laga tartiibinayaa marka inta hore la awoodi kari waayo laakiin in qoor la xoreeyo addoon la xoreeyo ama toban miskiin la quudiyo ama toban miskiin dhar la siiyo saddexdaasaa waxay yihiin yani waajib mukhayarah ama waajib mubhamun fii ashyaaa maxsuura ashyaa maxsuuro ah baa waajibkii lagu dhex qariyey kuu doonuu ruuxu la iman karaa saddexdaas oo dhaartii markuu ka kafaaro gudaayo hadduu doono addoontii buu xorayn karaa ama addoonkii hadduu kari karayo hadduu doonona taa waa ka leexan karaayo toban miskiin buu quudinayaa hadduu doonona taa waa ka leexanayaayo yani toban miskiin buu dhar siinaya mukhayar waxaa loo yidhi aw aw baa lagu isticmaala awdana dee takhyiirka u asala sidii asalka ahayd ee takhyiirka ahayd baana hadda loo jeeda mawaadicda qaarkood ay ku soo aroortay awdu ay culammada qaarkood markaa khilaafeen oo yidhaahdeen mukhayar ma aha waa jiraan waayo awdu macaani mutacadida bay u timaadaa inama jazaءu aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydihim arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi xadd lxiraaba afar shay baa lagu sheegay afartaa shay ee xaddulxiraaba ah oo ciddii markaa samaysa cawtu dariiqnimo samaysa ama qaaticu dariiq noqota shufto waddooyinka gelaysa oo xoolaha marka isagaa boobaysa dadkana laynaysa dadkana cabsi gelinaysa ciddii sidaa la timaadaa xad bay leedahay aayaddaasaa lagu sheegay xadkeedu waxay tahay afartaa mid in lagu sameeyo culammada qaarkood calalqaaciday ku socdeenoo madaahibta qaar waxay qabaan waa waajib mukhayara baa madaahibta qaarkood ay qabaan saas aawadeed waxay yidhaahdeen imaamku wuxuu khiyaar u leeyahay afartan kii maslaxa ula muuqato inuu sameeyo yadaan la kala farqinaynin ninkan qaaticu dariiqa ahi miyuu wax dilay mise xooluu markaa boobay oo dhacay mise dhiig buu galay mise buu cabsi geliyey iyadaan taa la kala farin madaahibta qaarkood ra'yigaasay ku tageen shaaficiyadu halkaa way khilaafeen awdu inay litakhyiir tahay oo waxay yidhaahdeen axkaamtan ama xaddulxiraabahan kolba ninkan muxaaribkii wuxuu la yimay ku xidhan tahay cuquubada lagu samaynaya oo hadduu wax dilay waa la dilaya hadduu marka eh, wadada cabsi geliyay oo aanu waxba dilinna aw yunfaw min alardi baa lagu samaynaya oo waa la masaafurinaya hadduu xooluun dhacay oo aanu waxba dilinna aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf baa lagu samaynaya hadduu isku darayna yani marka eh, tasliibka ayaa lagu samaynaya waa la salbinaya waxayna u cuskanayaan asar ibnu cabaas laga soo wariyo mawquufa ayay u cuskanayaan lakiin calaa kulli xaal madaahibta qaarkood yagu waxay markaa qaateen yani takhyiirko waxay yidhahaan waa waajib mukhayara waxayna ku xidhantahay calaa xasabi almaslaxa imaamka ka ijtihaadaya ama markaysagaa nuwaabtiisa qaadiga aba ka ijtihaadaya dabeedna markaa calaa xasabi almaslaxa ayuu markaa ku xukumaya marka waajibkii mukhayarka ah bay ka dhigayaan marka waajibku waa mid yani aan mucayan ahayn waa waaxidun laa bicaynihi waajibka mukhayarka ah waa midaan mucayan ahayn waajibka mubhamka ama mukhayarka ah waxa mashaayikhdu ay yidhaahdeen idil waajibu waaxidun laa bicaynihi waa midaan mucayan ahayn waajibku kii la doonuu noqon karaa ya haddaba bacdi baa waxay diideen inuu waajib mukhayari jiro oo waxay yidhahdeen waajib mukhayari sidiisaba ma jira bay yidhahdeen bacd اlusuuliyiin sababtu waxay tahay bay yidhaahdeen waa waajib iyo waa mukhayar isma qabato haddii shaygii waajib aad ku sheegtay waa la dooransiinayaa sidan inuu sameeyo iyo sidan inuu sameeyo takhyiirka waxaa diidaya wujuubkaa diidaya laba shay oo isqabanaya ma aha waajibaadku dhammaan waa mucayan waxaa la yidhi haddaad sidaa tidhaahdeen kafaaratulyamiin noo sheega markaysagaa waajibku keebuu ahaa ila waxaynu isla ogol lahay saddexda hore ee aayadda lagu sheegay dadkii qaarkood waxay samaynayaan qoorta inay xoreeyaan qaar waxay samaynayaan tobanka miskiin inay quudiyaan qaarkood waxay samaynayaan tobanka miskiin inay dhar siiyaan waxaynaynu isku waafaqsannahay qolo walibana waajibkii inay samaysay waajibkii ma nisbada mukalafiintu ku kala duwan yahayoo qaar markaysaga mucayan waxa u ah yani icaamka iyo quudinta qaarna dharsiinta qaarna markaysaga qoor xoraynta mise mid mucayana dhammaan u wada ah halkaa way isku sii khilaafeen waxay qaarkood yidhaahdeen maya mid mucayana ayaa markaysaga waajiba waayo haddaba markaysagaa kii cidda samayn weydey dembaajiyo waxaad tihaan dembi baad ku dhacday maybay bay yidhaahdeen ma dembaajinayno haddaase isu qabanaysa waxay isu qabanaysaa waajibku mid mucayan uu ahaa hayee mucayankaad tidhaahdeen mucayan buu ahaa ma mukalafka agtiisu mucayan ka ahaa mise ilahay agtiisu mucayan ka ahaa bacdi ka mida ah waxay dhahaan cindallaahi buu mucayan ka ahaa oo cindallaahi hadduu mucayan ka ahaa takaaliiftu iyo waajibaadku iyo axkaamta adduunya dawaahirtay ku xidhan tahaye ma wax hayb aynay dadku ogayn ya oo aynay garanayn kuu yahay baa waajib ku ahaayoo ilaahay un ogaa say idinka tah waxay yidhaahdeen mid mucayana ayaa waajib ahaa ilaahay agtiisaanu mucayanka ahaa laakiin ku kale hadday sameeyaan dadku waajibka waa ka dhacaya waajibkii waa ka dhacaya bacdi kaleoo kuwaa ka mida waajibka mukhayarka a diidaya ayaa waxay yidhaahdeen yani mid mucayana waajib ah oo ka mucayankii waa maxay wuxuu noqonayaa bay yidhahdeen ka mucayanka ahi ka uu mukallafku la yimaado hadduu mid la iman waayana yani waxuu noqonayaa inuu ku dembaabay buu noqonayaa tegistuu waajibka ka tegey marka kii kastee adaaga waajibka ku tacalluqa wuxuu noqonayaa inuu kaasi markaa uu ahaa kii waajibkaha cala kulli xaal laakiin sida sawaabkii waxay tahay siday jamaahiirtu ku tageen oo in la yidhaahdo yani waajibku mid mucayana ma aha markuu mubham yahay ee wuxuu noqonayaa un mid ka mida ah. kii lala yimaado ayaa wujuubka ku dhacaya والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك